بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب الأسماء العاملة عمل الفعل waxaynu halkan ku arki doonaa biidni illaahi tacaala asmaada camal samaynaysa ficilku siduu camal sameeyo oo kale baabu asmaa'i alcaamilati camal alficli waa asmaada camal samaynaysa sida ficilku uu camal samaynayo oo kale ficilka waxaa lagu yaqaanay inuu wax rafciyo waxna nasbiyo jaar iyo majruurka iyo darafkuna ay ku soo tacalluqaan haddaba asmaada xaggeega toddoba baab ama toddoba qaybood oo asmaada ka tirsan oo sidaa camal falaya ayuu sheekhu inoo sheegaya waxaa habboonayd baa la yidhi inuu sheekhu toban ka dhigo sida shuduuru dahabka oo kale toban baab ayaa jira ama toban qaybood oo asmaada ka tirsan oo u shaqaynaya siduu ficilku u shaqaynayo oo kale marfuuc bay qaadan mansuubna way qaadan jaar iyo majruuriyo darafna way ku soo tacalluqi sheekhu toddobuu ku soo ururiyey wuxuu ka tegey saddex qaybood waxaa kow kaa ismulmasderka ismulmasderku sidiisa sheekheenani ma sheegin laakiin waxaad og tahay inuu sida ficilka kale u camal falayo kitaabkeennu gabay buu hoosta ku qorayaa adaluumu ina musaabakum rajula ahda salaama taxiyata dulmun adaluumu ina musaabakum rajula ahda salaama taxiyata dulmun adaluumu inanta daluumo la yidhaayey ama inanta dulmiga badaney ina musaabakum toogashadiina rajula nin ad toogatiin ahdaa ninka oo ahdaa hadiy hadiyad usoo bixiyey asalaama salaan hadiyad ka soo dhigay waa taxiyatan taxiyad ayuu hadiyad usoo bixiyey dulmun dulmiba weeyaan wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo gabadh daluumo la yidhaah inuu la hadlo oo adaluumu hamsahani waa xarfu nidaa weeye adaluumu hamsahani waa xarfu nidaa ayuu noqonayaa haddaba adaluumu markaynu nidhaahno waa xarfu nidaa daluumu waa qof dulmi badan ama inan buu uga jeedaa inan magaceed adaluumu inanta daluumaay ina musaabakum asiibidiinna rajulan nin aad asiibtiin ninka oo ahda salaama soo hadiyeeyey salaan iyo nabadgelyo taxiyatan taxiyad iyo e, salaan darteed dulmun dulmiba weeyaan waxaynu eegaynaa markaa haddaba ereyga musaabakum a musaabakum waa masder caadi oo miimi kolkaa masderka miimiga ah iyo masderka khayru miimiga ah labaduba way camal sameeyaan waxay noo muuqata kumtaasi inay faacilkii tahay rajulantuna inay mafcuulkii tahay sheekhu wuxuu ka aamusay ismulmasderka gebi ahaanba ma sheegin waxaa kaluu ka aamusay darafka iyo jaar iyo majruurka darafkana gebi ahaan ma sheegin jaar iyo majruurkana ma sheegin laakiin ruuxul ku soo qaadanay darafka iyo jaar iyo majruurka afilaahi shakun iyo waman cindahu cilmu lkitaab labadaa aayadoodba xaggaa ayaynu kusoo qaadanay casharka maanta aynu qaata isleenahay waa cashar haddii la xaq siiyo toddoba cashar kelidii noqonaya waa toddoba ba toddoba qaybood oo asmaada sida ficilka ushaqaysa ushaqaynaya iclam waxaad ogaataa ana alasla ka asalka ah fi lcamali camalfalka ka asalka u ihi lilafcaali afcaasha ayuu usugnaaday horta marka la yidhaa shay ha camal falo camalka waxaa asal ulihi waa ficil ficilunbaa camal falaya fa yacmalu wuxuu samayn fa yacmalu waxa samayn camalolficli sida ficilku u camal falo oo kale min alasmaai asmaada xaggeega sabcatun toddoba waxaa jiro toddoba ismi oo sida ficilku u shaqeeyo u shaqayn doona toddobadaasi waxay kale yihiin kow waa masderka ama miimi ha ahaado ama hayru miimi ha ahaado masderku haddaba faacil iyo mafcuul buu u baahan yahay laba waa ismiga faacil ismiga faacil sida ficilku u shaqaynoo faaciliyo mafcuulin bihi buu u baahan yahay saddex waa amhilatu lmubaalaqa amhilatu lmubaalaqadu sida ficilkay u shaqayn oo faacil iyo mafcuul bay u baahan afar waa ismiga mafcuul ismiga mafcuul sida ficilku u shaqayn oo marfuuc iyo mansuub buu u baahan shan waa asifatu lmushabaha sifada sifatu lmushabaha la yidhaahdaa iyaduna sida ficilkay u shaqayn oo faacil iyoiyo mansuub bay qaadan lix waa ismu tafdiil ismu tafdiilku wuxuu u shaqayni sida ficilka isna oo ismu tafdiilkiibaad arkaysaayoo marfuuc qaadanaya toddoba waa ismulficil ismulficilku ha ahaado ismu ficil maadi ama ha ahaado ismu ficil amar ama ha ahaado ismu ficil mudaaric tabta ficilku u shaqeeya ayuu u shaqayn oo marfuuc iyo mansuub buu qaadan darafkaa kusoo tacaluqi iyo jaar iyo majruurka iclam waxaad ogaataa ana alasla ka asalka ah fi lcamali camalka ka asalka u ihi alafcaalu afcaasha inay yihiin halkaa alafcaalu miyuu ina yidhi mise lilafcaali buu ina yidhi okay lilafcaali afcaasha ayuu u sugnaaday fa yacmalu wuu camal samay camalalficli siduu ficilku sameeyo oo kale waxa samayn min alasmaai xagga asmaada sabcatun toddoba waxaa jiro toddoba ismi uu tabta ficilku yeelo yeelaysa alawalka koobaad almasderu waa masder ereyga masderkaa in badan baynu culima soo macnayno hadda macnayn mayno waynu ka baxnay heer aynu nidhaa masderku waa geed galbeedka ka baxa sidii odayaasha iyo culimada qaar laga sheegi jiray masderku waa geed galbeedkaa ka baxa masderku waxa weeye asalka ficilka ayaa masder la yidhaahdaa iminka maalan af soomaaliga haddaan kuugu sheego wuu eegay markaan idhaa wuu eegay wuu eegay waa ficil hadda maadiya wuu eegay markaan idhaa haddaan doonayo inaan mudaaric ka dhigana wuu eegayaa baan odhan wuu eegayaa haddaan doonayo inaan ka dhigo amarna eeg baan ku odhan haddaan doonayo inaan masderka sheegana eegid baan odhan eegid haddaba wuu cararay yaa masderka sheegi wuu cararay waa carar waa sax wuu ooyey yaa masderka sheegaya wuu ooyey oohin wey ama ooyid wey welibana oohintu waa noun waa ismi waa ismi oohintu ooyid baa la odhanaya wuu cunay maxaa masder u wuu cunay af soomaaliga markaad ii ansoo doonaysid yaa cunid weeye cunid baa masdera haddaba masderkaasi sida ficilku u shaqeeyuu u shaqayni kow marfuuc buu qaadan laba mansuub buu haddana qaadan alwalu ka koobaad almasderu waa masderkii masderku tabtaa ficilka ayuu u shaqayn shuruud baa laakiin ku xidhan bishardi an yaxulla kaygu xadaa wiiga kasriyey bishardi an yaxulla inuu dego ayaa la shardiyaa maxalahu meeshiisa ficlun ficil ficilka oo maca an an sita ow maca maa ama maa sitaa waxaa lagu yidhi masderku markuu camal samaynayo shardi baa ku xidhan ficil an wata waa in lagu bedeli karo masderka ama ficil maa wata waa in lagu bedeli karo culimo badani kutubta waxay ku sharxaan ficilku wuxuu an qaataa marka masderkiisu uu maadi yahay waxaad odhani yucjibunii darbuka caliyan amsi hadda yaa masdera bal tusaalaha qora yucjibunii darbuka caliyan amsi intaa bal qora yucjibunii darbuka caliyan amsi haddaba yucjibu ficilka yucjibu ee ba'da ku joogaa waa mudaaric yucjibunii nuunku waa nuunulwiqaaya yucjibunii ya-da yucjibunii ku jirtaa waa damiir mutasil oo mafcuulu bihiya yucjibunii waxa iga yaabiyey darbuka garaacidaada caliyan aad garaacday amsi shalay ereyga darbuka ama haysaa darbigani waa masder waa garaacid wuu garaacay masderkeega af soomaaliga muxuu ahaa garaacid sow ma aha darbukadaasi waa masder waana faacil yucjibu waxa faacil u ah waa masderka darbuka ayaa faacil u ah haddaba masderkaa darbuka ah masderkaa darbiga ah, wuxuu u baahan yahay faaciliyo mafcuul bihi darbigaa faacilkiisii waa kaafka markaan idhaahdo darbuka caliyan darbigaasi waa masder faacilkiisu waa kaafka darbuka oo kaafkaasaa laba icraaboodle ama laba wejile dhinac waa fi maxali jarin mudaafun ilayhi dhinacna waa fi maxali rafcin faacil waa darbuka war adiga garaacidaada yaa wax garaacaya bal u fiirsada markaan idhaha yucjibunii waxa iga yaabiye darbuka garaacidaada ka wax garaacaya waa ayo garaacan yaas faacilu ah oo samaynaya dee kaafka ka lala hadlayo darbuka war adi garaacidaada talow yaa la garaacaya oo mafcuula caliyan cali baad gara caligani waa mafcuulkii masderka kaafkanina waa faacilkii masderka amsi baan raaciyey kol hadaba masderku hadduu amsi oo wax tegey uu yahay ficil ma an wata ayaa lagu bedelaya ficil an wata waxaan odhan karaa yucjibunii darbuka caliyan amsi halkaan ka lahaa yucjibunii an darabta caliyan amsi yucjibunii an darabta caliyan amsi waa sax hadduu maadiba yahay ficil an wata ayaa lagu darayaa hadduu culima mustaqbal yahay mustaqbal hadduu yahay ficil an wata isna lagu bedeli waxaan odhan karaa yucjibunii darbuka caliyan hadan yucjibunii darbuka caliyan hadan yucjibunii waxaa iga yaabinaya darbuka niyahow garaacaaga caliyan aad garaacaysid qadan berri waxaa iga yaabinaya cali inaad berri garaaci doontid sidii oo kale darbukadaasi darbigaasi isagoo masderuu faacil yahay sow faacil ma aha faacilkaa masderkaa ayaa usii baahan faaciliyo mafcuulun bihi haddaba darbuka caliyan markaan idhaa kaafkaa uu qaatay waa faacil mudaafun ilayhiya caligaasina waa mafcuulun bihi mansuub ah gadan baan raaciyey oo berri baan idhi garaacidda aad garaaci doontid maxaan ku bedelayaa ficil an wata yucjibunii an tadribu an tadriba caliyan adan baan odhan yucjibunii an tadriba caliyan hadan an tadriba caliyan gadan baan odhan laakiin ficil markaa dhacaya hadduu aalaan haddii la raaciyo culimmadu inta badan waxay yidhaahdeen haddii aalaan la raaciyo ficil an wata laguma bedeli karo oo lama keeni karo alaan markay la socoto haddaan idhaha yucjibunii darbuka caliyan alaan ficil an wata laguma bedelaye ficil maa wata ayaa lagu bedelaya saasay culimadu u badan yihin rag badani qaateen inkastoy ahlu taxqiiqu yidhaahdeen war antu saddexdaba way gashaa maaduna saddexdaba way gashaa waxba dhibaato male kolka ficil maa wata waxaad ku bedelani haddii macnuhu maadi yahay sidoo kale hadduu macnuhu mustaqbal yahay sidoo kale hadduu macnuhu xaal yahay ficilka anta watana saddexdaba waad ku bedelan alwalu ka koobaad ee sida ficilka u shaqaynaya almasderu waa masderkii bishardi an yaxulla inuu dego ayaa la shardiyaa maxallahu meeshiisa inuu dego ficlun ficil inuu dego ficilka oo maca an an sita ow maca maa ama maa sita sida yucjibunii waxa iga yaabinaya darbuka garaacidaada zaydan zaydad garaacayso ay an tadriba zaydan wanaxu yucjibunii waxaa iga yaabinaya darbuka garaacidaada zaydan aad garaacayso ay ma tadribuhu garaacidda aada garaacaysaa xilligan xaadirka hadaba ah. haddaba masderkii culima sidaa ayuu u shaqeeyey saasuu masderku inoogu shaqaynayaa wa huwa masderku alaaatu aqsaamin waa saddex qaybood masderkani saddex buu u qaybsamaa inuu mudaaf yahay oo mudaafuu masderku noqdo iyo inuu munawan yahay mid tanwiin sita inuu yahay iyo inuu masxuubu al yahay ama maqruunun bial inuu mid al wata inuu yahay waxaa la yidhi mudaafka in la camal siiyo ayaa fara badan munawanka in la camal siiyo ayaa qiyaaska u dhow maqruun bical ka asha sito in la camal siiyaana waaba shaad saddexda saasaa loo kala qaybiyey oo culimmadu ay u arkeen wa huwa isagu halaathatu aqsaamin saddex qaybood weeyaan mudaafun mudaaf weeyi waa ka koobaad wa munawanun munawan weeyaan waa ka labaad wa maqruunun bial mid al sito weeyaan oo al xidhiidhiyey waa ka saddexaad fa icmaaluhu masderka in la camal siiyo mudaafan marka uu yahay mudaafka akharu isaga ayaa fara badan min icmaali lqismayni labada qaybood camalsiintooda ayuu ka fara badan yahay kal mihaaleyni waa labadii tusaale marka dhawaydan soo maraynayba labadii tusaale eeg darbuka markaan lahay waa mudaaf buu ahaa labadii jeer een soo marnayba wa ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kale weeye walowlaa dafcu llaahi nnaasa bacdahum bibacdin walowlaa dafcu llaahi ilaahay difaacidiisu haddayna jiri lahayn annaasa dadka uu difaaco bacdahum qaarkood bibacdin qaarka kale uu ku difaaco walowlaa dafcu llaahi nnaasa aaway haddaba masderkii waa kelmadda dafciyabaa masdera mubtadenimo ayay halkan icraaban tahay walowlaa dafcullaahi markaan idhaa mubtadenimo ayay icraaban tahay masderkan mubtadaha ihi wuxuu u baahan yahay faacil marfuuca iyo mafcuulun bihi mansuuba haddaba dafcigii mudaaf buu noqday allaahi baa mudaafun ilayhiya isla allaahidaa mudaafun ilayhiga ah ayaa fii maxalli rafcin faacila bal dhadhanse macnaha walowlaa dafcullaahi waa maxay macnaheegu ilaahay difaacidiisu hadayna jiri lahayn yaa wax difaacaya oo difaacan faacil ah yaa wax difaacaya allah baa difaacaya waa faacilkii walowlaa dafcu llah ilaahay difaacidiisu haddayna jiri lahayn annaasa dadka uu difaaco bacdahum bibacdin qaarkood qaarka kale uu ku difaaco markuu dadka qaar kamida ay kibraan qaar kaleu ilaahay ku kibir kolka waxa weeye waa dheelitir loolanka ciyaarta maalinba nin baa wata waxay ka dhigan tahay kolka qoladani ay awood isbido cid buu ilaahay usoo saaraa qoladaa kibir jebisa soomaalidu waxay odhan jireen wiil iswaalaba waabiya hele bay odhan jireen waabiye kolka waa waabiyihii oo hadduuna ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka isku difaacaynin oo masalan qolada kibirtaba qolo kale dee aan lagu difaacaynin oo lagu celinaynin dhulkiiiyo cirkuba way fasahaadi lahaayeen waxaan uga jeednaa dafcigaasi waa masder mudaafa wuu camal falayaayo faacilkiisii waa allaahida mudaafun ilayhiga ah oo allaahidaasaa laba icraabood leh dhinac waa mudaafun ilayhi majruur dhinacna waa faacil marfuuc annaasana waa mafcuulun bihigii waa masder mudaaf ah haddaba waa ka ugu faraha badan masderka mudaafka ah wa camaluhu masderka camalfalkiisa munawanan marka uu yahay mid la tanwiininayo uu camal falo aqyasu isagaa qiyaasnimo badan xilliga munawankana munawankaa qiyaasnimo badan sida ow idcaamun quudin fii yowmin maalin la quudiyo maalinta oo dii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon la quudiyo haddaba ow idcaamun markaan eego ereyga idcaam waa masder waana munawan masderka munawankii inuu camal sameeyaa isagaa qiyaas ah wuxuu ku camal samaynayaa idcaamkaasi yatiimanta mafcuulin bihiga ah iyo fii yowmin tajaariya majruurkee ku tacalluqaysa faacilkiisiina qolana waa mustatir bay yidhaahdeen qolana waa maxduuf bay yidhaahdeen ow idcaamun quudin fii yowmin goor la quudiyo ama wakti la quudiyo dii masgabatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon fii yowmintaa maalinun ha ku macnaynin oo maalinun ha moodin waayo ereyga yoom ihi mararka qaar bu afar iyo labaatanka saacadoodba noqdaa hadda halkan oo kale afar iyo labaatanka saacadoodba u noqonaya waayo ow icaamun fii yowmin ilaahay markuu yidhaah sadaqaa laga hadlayaa sadaqadana waxaa layna amray inay sir kuu ahaata inay kuusii wanaagsan tahay kolka sadaqada sirnimada ma maalinta ayay ku wanaagsan tahay mise habeenkii yaa sirnimada kugu caawinaya habeenkaa kugu caawinaya haddaba haddaad tidha anu maalin uma sadaqada bixin oo ilaahay baa qur-aanka ku yidhi ow icaamun fii yawmin ka waran ow icaamun fii yawmin ilaahay baa maalin in wax la bixiyo sheegay bes maalin un baan bixinaya haddaad tidhahda ka waran war yoomkani mararka qaar buu noqdaa afar iyo labaatanka saacadoodba ow icaamun quudin fi yawmin wakti dhexdii la quudiyo waktiga oo dii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon la quudiyo icaamkaasi waa masder munawana wuuna camal samaynayaa waana aqyas wa camaluhu masderka camalfalkiisa maqruunan uu camal falo kiyoo lala xidhiidhiyey bial masderku xilliga uu asha wato inuu camal sameeyaa shaadun shaad weeyi ka qowlihi waa gabayaaga qowlkiisa oo kaleba ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجال فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول ضعيف النكاية cuquubadiisu miday daciif tahay weeye acdaa'ahu cadowyadiisa uu ciqaabe uu ciqaabo ciqaabtiisa ayaa daciifa oo aya ciqaabo acdaa'ahu cadowyadiisa waxaan uga socdaa masderka haddaba camal samaynaya waa annikaaya waa masder ereyga anikaaya ihi masderkaa nikaayad ihi al buu wataa masderku xilliguu al wato inuu camal sameeyaa waaba shaadba wuxuu ku camal falay acdaa'ahudaasuu nasbiyey daciifu nikaayati cuquubadiisu miday taag daran tahay weeyi acdaa'ahu cadowyadiisa uu cuquubeeyo yakhaalu wuxuu u maleeyaa alfiraara baxsadkuba yakhaalu wuxuu u maleeyaa alfiraara baxsadku yuraakhi inuu dib u dhigayo alajala ajasha waa nin fulayo haddaad baxsato waad sii noolaan buu isleeyahay oo baxsadkuba inuu ajasha dib u dhigo ayuu moodayaa culima halkaa waxaynu kaga soo baxnay masderku markuu inuu horta sida ficilka u shaqeeyo oo marfuuc iyo mansuub uu u baahan yahay waxaa la ysku qabtay mansuubka la gelay oo mafcuulun bihiba weeyaane waxaa la ysku qabtay talow marfuucaasi mafaaciluunbaa maya waxaa laga yaabaa marfuucu inuu faacil yahay waxaa kaloo dhici karta bay culimada qaarkood yidhahdeen marfuuc inuu naa'ibu faacil noqdo naa'ibu faacilna uu noqon karaa bay yidhahdeen culimada qaarkoodna waxay dhahn war masderku majhuul kama yimaado naa'ibu faacil buu qaadanayaa la odhan maayo ka daaya adigu waxaad ogaataa masderku inuu marfuuc iyo mansuub qaadanayo mas'alada naa'ibu faacilkana waa mas'alo laga dooday hadaba masder kasta marfuuc iyo mansuub miyuu qaadan maya waa ficilkiisa oo kale hadduu ficilka masderka laga sameeyey uu faaciliyo mafcuul qaadan jiray masderkuna sidaasuu faaciliyo mafcuul u qaadan hadduu ficilkani faacil qura qaadan jiruu laazim ahaa sida jelase iyo kharaja masderka laga samaynaya khuruuj iyo juluusihi faacilunbu isna u baahan yaho mafcuuluma baahna wahaakada saasuu noqonaya masderka waxaan u qaybinay saddex inuu yahay baynu nidhi mudaaf waa ka ugu faraha badan inuu camal sameeyo iyo inuu yahay baynu nidhi munawan waa ka ugu qiyaasnimada badan iyo inuu yahay baynu nidhi maqruunun bial waa samaaci shaadba weeyaan baynu nidhi haddaba sida masderka loo sameeyo ilain masderka laftiisa waa la sameeyaaye maynaan sheegin kelmaddaa sarfibaa iska leh oo sarfigaa inoo sheegaya haddaan u taabto ficilku hadduu saddex xaraf yahay saddex xaraf eeg hadda ficilku hadduu saddex xaraf yahay ilaa boqol dariiq baa masderkiisa lagu sameeyaa boqol dariiq hadduu saddex xaraf iyo ka dhexe uu kasrisan yahay ficiila oo midabuu ku tuso fuclatun baa lagu sameeya wasanka fuclatuna khadira maxaan odhan khadira khudratan baan masterka ku samayn xamiro maxaan odhan xumratan safira maxaan odhan sufratan kadira maxaan odhan kudratan wasanka fuclatun baa lagu sameeyaa wixii midaba ee noocaaya hadduu saddex xaraf oo yahay mafcuulun bihi qaata ka dhexdun baa la reebaa daraba maxaad odhan daraba maxaad odhan darban qatala maxaad odhan qatlan akla maxaad odhan aklan eh, eh, maxaad odhan fataxa maxaad odhan fatxan hadduu ficilku laazim yahay facalaa oon waxaa qaadanin fucuul baa inta badan laskaga keeni jeleso maxaan odhan fucuul ku keen juluus kharaje maxaad odhan khuruuj qacado maxaad odhan qucuud hadduu ficilku faculo yahay sida karuma oo kale facaalatan baa masderkiisa lagu keenaa karuma maxaan idhaahdaa maam karuma wuu maamuusay maamuusida maxaan odhan karaamatan e, karaamatan sharufa maxaan odhan sharaafatan ladufa maxaan odhan ladaafatan shajuca maxaan odhan shajaacatan eg facaalatan m haddaan doonana fucuulatun baan ku keeni eg fucuulatunna waan ku keeni doonaa sahula maxaan sacuba maxaan odhan sucuubatun sahula maxaan odhan suhuulatun wahaakada hadduu ficilku wasanka afcala a yahay afcala afcala waa afar xaraf oo hamse ka bilowday sow ma aha afcala waa maxay waa afar xaraf oo hamse ka bilowday masterkiisa marka aad samaynaysid ifcaal ku keen afcala ifcaalun ku keen iyada aslama maxaad odhan aslama masterka aslama keen aslama uu islaamay haye uu hogaansamay islaaman afcaloo dhan ifcaal akbara ikbaaran akhraja ikhraajan owjaba iijaaban adhaba idhaaba aamana iimaana akhlasa ikhlaasa axsana ixsaana ashrafa ishraaf e ifcaal baa lagu keenayaa kaana waa duruqeedu tiro badan kolka waxaynu ognahay sarfiga ayaa lagu baranayaa qaabka masterka loo sameeyo qaabkaa halkaas aynu ku baran doona insha allah ضعيiف النikاaيaةi أعdاءahu ykhaal الفrاar yuraakhi الأjل halkaa qeybtii koobaad ayaan kaga soo baxnay ee siday ficilku u camalfasho u camalfalaysay aلثاnي qeybta labaad ismuاlfaacili waa ismigii faacil qeybta labaad ee sida ficilka u camal falaysaa waa ismiga faacil ereygan ismiga faacil a markaynu culima doonayno ismi faacil maxaa la yidhaha haddii lagu yidhaah waxaad ku jawaabi ood ismiga faacil odhan waxa weeye ingiriisiga oo kale feebka as uma garanayno e r in lagu dari jiray mararka qaar oo nownu isku bedeli jiray soo ma jirin tiij oo kale maxaynu odhan jirnay tiijar baynu odhan jirnay sow maaha beley oo kale maxaynu odhan jirnay belayer baynu odhan jirnay sow maaha ekil kil oo kale maxaynu odhan jirnay killar baynu dilaaga odhan jirnay sow maa nown buu noqonaya marka e lagu daro haddaba carabigana waxaynu ognahay hadduu ficilku saddex xaraf yahay ka koobaad baa alif lagu taagaa qatala maxaan idhaahdaa ka koobaad alif ku taag ka alifka ka dambeeyana kasra si qatala maxaan idhaahdaa qaatilun jelase maxaan idhaahdaa jaalisun dhahaba maxaan idhaahdaa dhaahibun akala maxaan idhaahdaa aakilun waa ismi faacil markaa ismiga faacil wuxuu u camal falayaa ama uu u shaqaynayaa sida ficilkiisu uu u camal falo ama uu shaqeeyo kolka hadduu ficilkiisu faacil iyo mafcuul qaato ismiga faacilna faacil iyo mafcuul buu qaadan hadduu ficilku qaadanayay faacil iyo laba mafcuul isna faacil iyo laba mafcuul buu qaadan hadduu faacil qura qaadanayey faacil qura ayuu qaadan shuruudna waa loo eegi ismiga faacil qaabka loo samaynayo sarfiga ayaa lagu baranayaaye yaana la moodin samaynta ismiga faacil ee dhabtaa in halkan lagu baranayo athani ka labaad ismulfaacili waa ismiga faacil ka daaribin kii safrayey ama garaacayey oo kaleba weeyi wa mukrimin kii wa mukrimin kii mukrimka ahee wax sharfinayey oo kaleba weeyi sheekhu wuxuu daarib iyo mukrim usoo qaatay daarib waxuu ka yimid ficil hulaahiya mukrimna wuxuu ka yimid ficil hayru hulaahiya si kale haddaanu dhigo daarib wuxuu ka yimid ficil mujarada mukrimna wuxuu ka yimid ficil masiid ah kolkaa masiid iyo mujaradba ismiga faacil uu ka imanaya shan iyo konton wasan owsaanta ficilka uu ka yimaado ismiga faacil uu ka yimaado ama ficilada ismiga faacil uu ka yimaado waa shan iyo konton wasan hadduu ficilku afcalo yahay bal hadda ila eg afcalo hadduu ficilku yahay oo ismi faacil keen lagu yidhaah ismiga faacil waa mufcil mufcil ma ku dhawaaqi kari waayeysa mufcil miim godan baad ka bilaabi haddaba aslama maxaan odhan markaan ismi faacil ka doonayo aslama muslim ka islaamidda samaynaya islaamaya waa muslim aamana maxaan odhanayaa mu'min axsana maxaan odhanayaa muxsin akhlasa maxaan odhanayaa mukhlis ashrafa maxaan odhanayaa mushrif akhrajo maxaan odhanayaa mukhrij akramo maxaan odhanayaa akramo maxaan odhanayaa mukrim eeg mayla socotaa hadda mufcil baa loogu dhawaaqi hadduu maalan yahay ficilku calaa wasni faacala mid ku yimid qaatala hadduu yahay qaatala ereyga qaatalaa ah waad arkaysaa qaatala uu dagaalamay wey qaatala qaatala oo kale hadduu yahay mufaacil baa lagu keenaya qaatala maxaan idhaahdaa markaa muqaatilun jaahada maxaan odhanayaa mujaahidun saabaqa maxaan odhanayaa musaabiqun qaawamo maxaan odhanayaa muqaawimun culima ismiga faacil hadduu al wato al hadduu wato ismiga faacil shardi la-aan ayuu shaqadaa qabani ismiga faacil hadduu al wato wax shardiya oo loo shardinayo shaqadiisaa shardi lagu xidhayaa haba yaraate e ma jirto gebi ahaan waa shardi la-aan buu shaqadaa qaban waa markuu asha wato haddaba hadduu bilaa al yahay uuna al wadanin laba shardi ayaa lagama maarmaana culimmada qaarkoodna afar shardi bay yidhaahdeen labada shardi ee lagama maarmaankii waxa weeyi macnihiisu yuuna maadi noqonine xaal iyo istiqbaal labadaa mid ahaan ha ahaado xaal waa maxay macnihiisu ereyga xaal ah waa wax markaa dhacaya ha ahaado maxaan odhanayaa haddaba haddaan idhaha ana daaribun caliyan caliyan waa mafcuulkii daarib faacilkiisu waa huwa qarsoon waa ana qarsoon ama muxamedun daaribun caliyan haddaan idhaha daaribun daaribkaasi hadda alma wato kol hadduuna al wadanin isaga waxa shardiya yuuna maadi noqonin daaribun caliyan amsi ma odhan karo af carabiga waa waa lagula yaabi haddaad tidhaha muxamedun daariban daaribun caliyan amsi waa khaladad gashay kelmaddan amsiya ha ku darin waayo ma camal sameeyo hadduu macnihiisu maadi yahay macnuhu waa inuu xaal yahay ama istiqbaal waa shardiga koobaad macnihii xaal ah ama istiqbaal ah waa kow shardigaasi horta waa hal shardi shardi labaad ayaa jira oo lagama maarmaan oo laynooga baahan yahay shardiga labaad inuu ictimaad hay ictimaad waa inuu haysto shardiga labaad ictimaad inuu haysto ayaynu ka dhignay haddaba ictimaadku waa maxay ismigan faacil waa inuu ku tiirsan yahay ama uu iti cuskisan yahay waxyaabaha la ictimaadee sagaalka ah sagaal qodob midkood waa inu inuu ka horeeya o waa inuu mubtade ka horeeyo uu khabar noqdaa shardi waa mubtada ka horeey sida tusaaleeni hadda muxamedun daaribun markaan lahaa waa inuu mubtade ka horeeyo uu khabarulmubtade yahay ama waa inuu ismu kaana ka horeeyo oo khabaru kaane uu noqdo ama waa inuu ismu ini ka horeeyo oo khabaru ino uu noqdo ama waa inuu mafcuulu awal lidanna uu ka horeeyo oo mafcuulu haani lidanna uu noqdo imisaad iga afar waa inuu xarfunida ka horeeyo wax loo dhawaaqayo shan waa inuu nefyi ka horeeyo maa iyo laa iyo waxaa doonta ku nefyi lix waa inuu istifhaam ka horeeyo istifhaam istifhaam toddoba waa inuu ka horeeyo eeg saaxibulxaal oo xaalo uu yahay sideed waa inuu ka horeeyo mawsuuf oo sifo uu noqdo sagaal sagaalkaa qodob horta ictimaad baa loo yaqaanaa waa inuu ictimaad haysto oo sagaalkaa midkood waa inuu ka horeeyo macnihiisuna yuuna maaldi noqonine ama ha ahaada mustaqbal ama ha ahaada xaal marka labadaa shardi la wada helo unbu ismigan faacil camal samaynaya culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen allaa yakuuna musaqaran ismiga faacil yaan la taskiirinin haddii la taskiiriyo ismiga faacil lagama yaabo inuu camal falo waa shardi saddexaade noogu dara bay yidhaahdeen culimada qaarna waxay yidhaahdeen anlaa yakuuna mawsuufan qabla alcamal ismiga faacil yaan la sifaynin intii una camal samaynaynin kolka maalan markaan leenahay alajrumigu markuu lahaa alkalaamu huwa lafdu almurakabu almufiidu alkalaamu huwa lafdu almurakabu almufiidu bilwadci markuu jaariya majruurka bilwadci ah mufiidka waa lagu tacalluqin karaa laakiin murakabka maya maxaa sababay dee mawsuuf qabla alcamal buu noqday murakabkiisa uka mufiid lagu sifeeyey ilan ismiga faacil iyo ismiga mafcuul waa isku shuruudune murakabkaasi waa ismi mafcuul ismi faacilun buu la shuruud yahay bal haddaba culima kaa labaadna ila eega athani ka labaad ismulfaacili waa ismi faacil ka daalibin garaace oo kaleba weeyi wa mukrimin sharfiye oo kaleba weeye fa in kaana hadduu yahay ismiga faacil maqrunan mid lala xidhiidhiyey bial mid lala xidhiidhiyey al hadduu wato camila wuxuu camal samayni mutlaqan si aan la kala qaadaynin si shardi la-aana ayuu shaqadaa u qaban oo camalkaa u samayni waa camila mutlaqan mutlaq ahaan shardi la-aan buu shaqadaa u qaban sida haadaakani addaaribu waa garaacihii zaydan zayd garaacayay amsi shalay toole ereyga amsi baan raaciyo uu camal falay oo se amsi da diidaynay hadduu al wato wax la diidaaba ma jiro ismiga faacil hadduu al wato ashana ismi mawsuul ah isaguna siladii ayuu noqonayaa sida maxamed ibnu maahil alfiyada uu ku yidhi wa sifatun sariixatun silatu al wa kownuhaa bimucrabi afcaali qal waxaa jira haddaba maadaamo ismiga faacil silo uu noqday ashanina ismi mawsuul ay tahay ismiga mawsuul ficil baa lagu silayn jiray jumlo ficiliyaabaa asala in lagu sileeyo kolkaa ismiga faacil waxaa caawiyey oo ficil ficilka camalkiisii ka saaciday meeshii ficilkuu dhici jiray buu dhacay oo ismi mawsuul baa ka horeeya kolkaa shardiba laguma xidhaya markaa fa in kaana hadduu yahay ismiga faacil maqruunan mid lala xidhiidhiyey bial mid lala xidhiidhiyey hadduu yahay hadduu alba lala oo al uu wato fa in kaana hadduu yahay maqruunan mid lala xidhiidhiyey bial camila wuu camal fali muطlaqan si shardi la'aana ayuu u camal fali shardi la'aan haba yaraatee wax loo shardiyayaa ma jiro waa camila muطlaqan sida haada daaribu haadaakani addaaribu waa kii garaacayey zaydan zayd amsi shalay aw ilaana ama hadda ow gadan ama berri intaba waa la samayn karaa wain kaana hadduu yahay ismiga faacil mujaradan mid laga dhar tiray ama laga qaawiyey min al ereyga al a mid laga qaawiyey camila wuu camal samayn bishardayni laba shardi kioo la ilaalinayo kownuhu waa inuu ahaado lilxaali xaal aw ilistiqbaali ama istiqbaal xaal ama istiqbaal labadaa mid ahaan waa inuu usugan yahay ko maadigii baa la diiday wa waa inuu cuskado calaa nafyin nafyi oo wax la diidaya wax nafyi ah aw istifhaamin ama istifhaam su-aal ah ow mukhbarin canhu mukhbarin canhugaa waxaa isla soo gelaya afar mukhbarin canhugaasi waa afar oo asuu afar u yahay mukhbirin canhu mubtadihii weeyi kii khabarka laga looga noqonaya mubtadihii waa ko ismigii kaana waa laba ismigii inna waa saddex mafcuulu awal lidanna waa afar afartaasaa ow mukhbirin canhu inoogu jira afartaa waxaad ugeysaa labada hore ee nafyiga iyo istifaamka ah waa lix sagaalkii baan doonayna intuu sheegay inaan eegno ow mawsuufin ama mawsuuf waa inuu ictimaadayo mawsuuf mawsuufkaasi waa kii toddobaad buu noqonayaa sow ma aha haddaba mawsuuf ama ha sheegnaado ama ha qadarnaado saaxibulxaalka ayay culimmadu yidhahdeen saaxibulxaalka muxuu uga tegey saaxibulxaalka waxay culimmada qaarkood yidhaahdeen mawsuufkana isla keensanaya sifadii nactiga ahayd iyo iyo sa iyo xaaladii ayuu mawsuufkan isla keensanaya ilan xaqiiqada mid kastiba waa sifo iyo tilmaan uu leeyahay kan la tilmaamayaaye haddaba lixdii marka labadaa loo geeyo waa sideed xabad baa dhiman xabaddaa sheekhu uma sheegin maad xasuusantihiin xabaduu sheekhu ka aamusay waa xarfu nidaa xurufu nida inuu qaato xarfu nidihiibuu ka aamusay naxwu maa daaribun ma garaacayo zayd zaydun zayd camran camar kaygu halkaa zaydan buu yidhi alif buu ku taagay zaydan fadxatayn buu siiyey waa khalad zaydan fadxatayn in la siiyo ma aha waa in zaydun la yidhaah zaydun maa daaribun ma garaacayo zaydun maydiin godayo zaydun ma yidhi kaasaa saxa maa daaribun ma garaacayo zaydun ninka zaydihi camran camar ma garaacayo hadday eh, alma watee muxuu ictimaadku haystaa waayo waa nafyi wa adaaribun ma garaacayaa zaydun zayd camran camar hadda adaaribun tan muxuu ictimaad ku haystaa waa maxay ilan alma watee istifhaam wa zaydun zayd daaribun wuxuu garaacayaa camran camar hadda daaribkii ictimaad ku haystaa waa ayo waa mubtadaha ka horeeye zayduna wa marartu birajulin nin baan soo maray ninka oo daaribin garaacaya camran camr daaribkani hadda yuu haystaa mawsuuf buu haystaa oo rajulin baa mawsuufa halkaana culima waxaynu kaga soo baxnay ismigii faacil ayaynu bartaa kaga soo baxnay bal hadda ismiga mafcuulna iyo amhilatulmubaalaqada iyo intan inoo hadhayna sheekha aynu la eegno qaabka uu u soo dhigayo ama uu doonayo inuu uga hadlo wa haaliu saddexaad ee sida ficilka toddoba baabuu inoo sheegayey wa haaliu saddexaad ee sida ficilka u shaqaynaya amhilatu lmubaalaqa waa amhilada loo yaqaano amhilatu lmubaalaqada ee xeel dheeraanshaha iyo fogida sheegaysa wahiya iyadu maaka weeyaan kaana ah calaa wasni facaal ereyga wasanka facaal ah ku dul yimaada oo kale wey facaal facaal ow facuulin ama facuulka ku dul yimaada weeye ow mifcaalin ama mifcaalka ku dul yimaada weeye ow faciilin faciilka ku dul yimaada weeye ow facilin culima amhilatu lmubaalaqada waxaa la idhaha sarfigana shan iyo toban wasan baa lagaga hadlaa naxwahana shan wasan baa lagaga hadlaa baa la yidhaahdaa naxwaha shan wasan oo qura ayaa amhilatu mubaalaqa lagu sharxaya shantaa wasan facaal waa ka koobaad facaal haddaba ismiga faacilun facaal u bedelo iminka saamic saw ma ahayn saamicii facaal ugu dhawaaq samaac waa amhilatu mubaalaqo sida ficilkay u shaqayni samaacuuna lilkadibi buu ilaahay leeyahay aakilkii haye facaal ugu dhawaaqa akaaluuna lisuxti buu ilahay aayad kale ku yidhi akaaluuna lisuxti xaaraanta lagama soo gaadho facaal weeyi kaasi maxay kale ka labaad waa facuulin ow facuulinku ina leeyahay facuulin facuul wa gabayaabuu sharxu hoosta ku qorayaayo wuxuu yidhi daruubun binasli sayfi suqa simaaniha إdا caadimu zadan fainaka caaqiluun nin ayuu ammaanayaa ama nin buu doonayaa inuu inoo ammaano wuxuu doonayaa inuu nin aada inoogu ammaano uu ammaan badan inoo sheego wuxuu yidhi daruubun waxa tahay nin xoog u garaaca binasli sayfi seefta caaradeeda ayaad ku garaacdaa suuqa simaaniha geela kiisa cayilay boqontiisa boqonooga suuq waa jamcu saaqin saaquna waa kubka ama boqonta daruubun aad baad ugu garaacdaa binasli sayfi seefta afkeega ayaad ku garaacdaa antabaa meesha ka maqan suuqa simaaniha keega naaxnaaxsan waa geela naaxnaaxsan boqnahooga ama kubabkooga ayaad xoog ugu garaacdaa idaa cadimuu markay waayaan zaadan wax la cunoo sahay ah dadku markay sahay go-aan ee wax la cuno la waayo waa markuu qofku bakhayl noqonayo xilli alle xilliga qofku uu bakhayl noqonayo ayaad aduu deeqsi noqotaa oo sida roobka usoo da-daa buu yidhi waayo geela halbahasha ay ka shilis tahay baad markaa gowracdaa waa markuu ninku bakhaylayo uu waktiga adaygiisa la yaaban yahay ee duruufta hayhay ee ku xeeran uu u adkaysan kari layahay haddaba daruubun taasaa ah maxalu shaahidi ah daruubun xoog baad u garaacdaa wey waa amhilatu mubaalaqa binasli sayfi seefta afkeegaad ku garaacdaa suuqa simaaniha geela naaxnaaxay boqnahooga ama kubabkoogaad garaacdaa idaa cadimuu markay waayaan zaadan zaad fa inaka adiga ayaa caaqilun wax u gowraca war dadku markay sahay go-aan ninka dadka xoolaha u gowracaa waa adiga ma oran ninka dadka raashinka u keena raashinka raashin maaha wuxuu dadka siinayaa markaa dadku ay bakaylinta yihiin ai digaag baad u gawracdaa ma odhan ai baad u gawracdaa ma odhan loobaad u gawra war waa geela weliba xataa geelii dhan ma aha waa geela halba halshay ka shishlays waxaad dareemaysaa ninkaa deeqsinimadu halkay ka gaadhay maxalu shaahidkeenu waa daruub waa amilat mubaalaqa o mifcaalin mifcaal wey mifcaal mifcaal nin kaloo gabayaa ayaa gabay tiriyo wuxuu yihi wainahu laminxaarun bawaaikahaa wainahu gabayba maahaa dhici karta wainahu ninkani laminxaarun xoog buu ugu gowracaa bawaaikaha kuwa kuriska waaweyn halbahasha ay ka kuris weyn tahay ayuu deg deg ugu gowracaa maxalu shaahidkeennu waa kee wainahu laminxaarun bawaaikahaa markaan idhaa ereyga minxaar a weeye waa naxaradii oo mifcaal laga dhigay waa gowrac badni buu sheegayaa faacilkiisu waa damiir qarsoonoo huwa ah mafcuulkiisina waa bawaa'ikaha bawaa'ikaha waa mafcuul waa kii la gowracayay ow faciilin wasa ow faciilin wasanka faciil ah ayuu ku iman faciil faciil baynu ku keenaynaa faciilkana waxaa la maqlay ina allaha samiicun ducaaa man dacaahu ina allaha ilaahay samiicun xoog buu u maqlaa ducaaa man kii alla berigiisa dacaahu isaga baryayey ereyga samiicun abaynu u jeednaa samiicun waa amhilatu lmubaalaqa faciil ku timid waxay ku camal falaysaa ducaa'adaasaa mafcuulun bihiya faacilkuna waa damiir qarsoon oo huwa oo allah u noqonaya ow facilin wasanka facil ah facil baa amhilatu lmubaalaqa ah waa facilin qura sharuxu gabay buu qorayaa nin gabay soo qaadanaya wuxuu yidhi xadiruun umuuran laa tadiiru waaminuun maa laysa munjihi min alaqdaari xadirun ninkani wuxuu digtooni ka qabaa wuxuu ka foojigan yahay umuuran umuur ayuu digtooni ka qabaa ama uu ka foojigan yahay laa tadiiru aan waxba dhibaynin laa tadir umuur an waxba dhibaynin bu ayuu ayuu ka foojigan yahay xadirun waa nin digtoon umuuran umuur buu ka digtoon yahay laa tadiiru aan waxba yeelaynin wa aaminun waa nin aaminaya maa laysa munjiihi waxaan ka badbaadinayn min alaqdaari qadarada waxaan waxba yeelayna wuu ka digtoon yahay waxa qadarka aan ka badbaadinayna wuu aaminaya maxalu shaahidkeennu waa maxay waa xadirun waa xoog buu u digtoon yahay weeyaan xadirun xoog buu wa aaminu wuxuuna ka aamin yahay maa ka laysa munjiihi aan ka badbaadinaynin min alaqdaar wahiya iyadu buu sheekhu yidhi amhilatu lmubaalaqadu waa shantaa qaybood kasmi lfaacili waa ismi faacil oo kale ismiga faacil siduu u shaqeeyuunbay u shaqayni famaa kaana silatan al famaa camila wuu camal fali muطlaqan shardi la-aantii wax allo wax loo shardigayaaba ma jiro haddii amilatu mubalaqadu al qaadato waa sidii ismiga faacil oo kale naxu jaaa waxaa yimid addaraabu kii garaaca badnaa zaydan zayd aadka u garaacayay addaraabu albusitaa ama amsi ha la raaciyo ama qadan ha la raaciyo ama alaana ha la raaciyo wain kaana hadduu yahay mujaradan mid laga qaawiyey minhaa xaggeega mid laga qaawiyey oo bilaa al ah camilahu camal fali bishardayni labadii shardi buu ku camal fali laba shardi un baa laynaga rabaa waa bishardayni laba shardi ayaa laynaga rabaa inuu ku camal falo maa daraabun xooguma garaacayo zaydun zayd camran camar hadda ictimaad buu haystaa oo maadan waa nafyigaa halkaa waxaynu kaga baxnay qaybtii saddexaad oo amhilatu mubaalaqa ah qaybta afraad bal hadda ila eeg alraabicu ka ismulmafcuuli waa ismi mafcuul ismiga mafcuul isna sarfigaa inoo sheegaya hadduu ficilku saddex xaraf yahayba mafcuul baa lagu keenaya waana ka wax lagu samaynayo daraba maxaan odhanayaa daraba madruub waa la garaace ingiriisiga waxa ugu dhadhow baa la yidhaahdaa bahalka jaranka la yidhaahdo ayaa ugu dhadhow kolkaa daraba maxaynu odhanaynaa madruubun baynu odhan waa la garaace qatala maxaynu odhanaynaa maqtuulun baynu odhanaynaa waa la dile akala maxaynu odhanaynaa ma'kuulun baynu odhanayna waa la cune akala ma'kuul daraba madruub qatala maqtuul wahaakada saasaynu ugu dhawaaqaynaa haddaba waxaad ka warantaa hadduu yahay ka waran hadaa ama banaa banaa bal ismi mafcuuliyaa ka keenaya banaa waa sarfiga kolley lagu baran doonaaye naxwo maahee banaa maxaynu nidhaahnaa mabniyun baa la odhanaya mabniyun maxaan odhanayaa hadaa mahdiyun maxaan odhanayaa bakaa mabkiyun laqad maata cumaru mabkiyan calayhi waxaad odhanaysaa caasha cumaru caasha cumaru masuunan janbuhu ama makuufan baad odhanaysaa min badshihi khaafa makuuf bakaa mabkiyan khaafa makuuf bakaa mabkiyan labadu waa ismafcuul qaala hadda waa maquul ismigaga mafcuul waa maquul waa la yidhaahde maquul manquul bay dadka qaarkood moodeen war manquul waa ficilka naqala ah naqala manquul baa la yidhaha qaalana maquul baa la maquulu la yidhaha manquulu qowl laakiin manquulu ha odhan manquulu qowl haddaad tidhaahdo waxaa la og yahay carabigu inuu safmar kuu maray oo dee qof carabigii waxba ka garanaya inuuna ahayn baa qofka aad dareemaysaa manquul manquulu qowl maaha waa erey weeyi oo la maqal weeyaan haddaba ismiga mafcuul sida loo samaynayaana waa noocaas oo kale araabicu ka afraad ismulmafcuuli waa ismiga mafcuul ismiga mafcuul ficilka majhuulkiisu u shaqeeyo u shaqaynaya tallaabada koobaad naa'ibu faacil buu inaga rabaa naa'ibu faacilka waxa ka dambeeya naa'ibu faacilka wixii ka dambeeyey ayuu inaga rabaa ama uu inaga qaadanayaa maxay mansuub wuxuu qaadan karo araabicu ka afraad ismulmafcuuli waa ismi mafcuul naxwu madruub la garaace oo kaleba weeyi wa mukaram la sharfiye oo kaleba weeyi madruub hulaaثi buu ka yimid mukaramna hayru hulaaثi buu ka yimid wa yacmalu wuu camal falayaa camalalficli ficilka camalkiisa ficilkii almabniyi loo bineeyey lilmafcuuli mafcuulka loo bineeyey ficil mafcuul loo bineeyey oo majhuul ah siduu camal fali jiray ayuu camal fali wa shardu camalihi camalkiisa waxaa loo shardiyaa kasmilfaacili ismiga faacil oo kalunba weeyi oo sidii ismiga faacil oo kalunbaa loo shardiyay ismiga mafcuul haddaba hadduu al wato wuxuu camal falayaa shardi la-aantii hadduu bilaa al yahayna labadii shardiya ismiga faacilan ku soo marnay iyo amhilatulmubaalaqadaba ayaa looga baahan yahay wa yacmalu wuu camal fali camalalficli ficilkii camalkiisa almabniyi loo bineeyey lilmafcuuli mafcuul wa shardu camalihi camalfalkiisa waxaa loo shardiyaa ama shardintiisu kasmilfaacili waa ismigii faacil oo kale wixii loo shardiyayey naxu jaaa waxaa yimid almadruubu mid la garaacayo cabduhu addoonkiisa hadda jaaa waa ficil almadruubu waa faacil almadruubu waa faacil marfuuca cabduhudaasi maxay noqona haddaba waa naaibu faacil oo faacilkan ayaa rafcinaya almadruubudan faacilkii waa ismi mafcuul kol hadday ismi mafcuul tahay naaibu faacil bay u baahan jaaa waxaa yimid almadruubu mid la garaacayo cabduhu addoonkiisii wa zaydun zayd madruubun waa la garaacaya waa la garaacayaa cabduhu addoonkiisa hadda madruubun kani al ma wato jaaa almadruubu almadruubudii hore al buu watay oo bilaa shardi buu ahaa laakiin kan aynu leenahay wa zaydun madruubun cabduhu ereyga madruuba maxaynu leenahay wa zaydun madruubun cabduhu madruub madruub waa bilaa al laakiin ictimaadkiibuu sitaa oo mubtada ka horeeya facabduhu naaibu faacilin waa naa'ibu waa mid wakiilka ah can ilfaacili faacilkii fi lmihaalayni labada tusaale halkaana waxaan kaga soo baxnay culimo ismigii mafcuul baan kaga soo baxnay ka shanaad culimo waa sifa mushabaha ka loo yaqaan alkhaamisu ka shanaad asifatu waa sifada almushabahatu lagu shabahay bismi lfaacili ismiga faacil sifada mushabahada ah baynu halkana ku arkaynaa aifa mushabaha haddaba culima sifada mushabahadiihi waa maxay talow waata sideeya horta kow sifada mushabahada iyadaa ugu war badan afar iyo toban kun oo xukun axkaam gaadhaysa ayuu maxamed ibnu maalik kitaabkiisa alfiyadaa kaga warbixiyey afar iyo toban kun oo xukun maaha kun xukun iyo laba kun iyo waa afar iyo toban kun oo xukun oo sifatulmushabaho ay leedahay haddaba sifatulmushabaho waxyaabo ay ismiga faacil horta lama kala gartaba ismiga faacil cid kala garataa way yartahay tahay waa naadir sifa mushabaho iyo ismi faacil cid kala taqaanaa aad bay u yar tahay laakiin waxaa daabit u ah ama astaan u ah sifa mushabaho dawaan bay faa'iideysaa oo waaa waxaa dhici kara wax soo jiray haddana jira siina jiri doono weeye sifatmushabaho waa dawaam wax soo jiray haddana jira siina jiri doona ayaa sifatulmushabaho inta badan lagu tilmaamaa halka ismiga faacil uu yahay wax mar hore dhacay ama hadda dhacaya ama dib ka dhici doona laakiin wax xidhiidh ahaa maaha ismiga faacil alkhaamisu ka shanaad asifatu waa sifada almushabahatu lagu shabahay bismi lfaacili sifo ismiga faacil lagu shabahay weeyaan buu sheikhu yihi almushabaha bismi اfaacil ismiga faacil waxaa lagaga shabahay sifadani horta ko marfuuc bay qaadan oo sidii faacil bay qaadan sida ismiga faacil faacil uu qaadanayey kadibna ficil laazimaa laga dhalaaliyaayo inayna mansuub qaadanin bay ahayd mansuubba inayna sifada mushabahaadu qaadanin bay ahayd saxdu mansuub inayna qaadan nasiibka sifa mushabaho mansuub bay qaadatay mansuubkii ay qaadatay ayaa la yidhi haddaba muxuu noqonayaa mansuubkani waxaa la yidhi haddii uu nakiro yahayna tamyiiz baa laga dhigi haddii uu macrifo yahayna mushabah bilmafcuuli bihi baa laga dhigi waa sifatu lmushabahu kay qaadanayso alkhaamisu ka shanaad asifatu waa sifadii almushabahatu lagu shabahay bismi lfaacili ismiga faacil almutacadi ee gudbaya ilaa waaxidin waaxidka u gudbaya ka xasanin oo kaleba wey ka quruxda badan wa dariifin oo kaleba wey ka caqliga leh xasan iyo dariif sheekhu laba tusaale ayuu keenay wuxuu inoogu keenay labada tusaale dariif wasankiisu waa qiyaasi xasanna wasankiisu waa samaaci weli macmuulihaa macmuulka sifadan mushabbahadu ay qaadanayso sifada mushabbahada macmuulkeega saddex icraaboodba haddaba ayuu u leeyahay waa macmuulka sifada mushabbahada ayaa saddex icraabood culimo xaq u leh weli macmuulihaa macmuulkeega waxa u sugnaaday halaaثu xaalaatin saddex xaaladood alrafcu waa in la rafciyo cala alfaaciliya faacilnimo in lagu rafciyo kow naxwu marartu waxaan soo maray birajuli ninka oo xasanin uu wanaagsan yahay wejhu wejigiisu awey sifada mushabahadu waa xasanin maxay ecraaban tahay hadda ereygaa xasanin ihi sifanimo oo waxaa mawsuufkuna yahay rajulka ka horeeya marartu birajulin xasanin wejhu ereygan wji wejhuhi waa faacilkii xasanka marfuuc buu iska noqonaya haddaba faacilnimo waa lagu rafcin sida tusaalaha ah wadariifin baan soo maray nin uu caqli badan yahay uu caqli badan yahay lafduhu lafdigiisu wa dariifin lafduhu waxaa kaloon soo maray buu ku yidhi halkaana lafduhu buu idiin qoray wa dariifin miduu yaa badan yahay baan soo maray lafduhu hadalkiisu nin hadduu hadlaba la yaabaysid ayaan soo maray sifadulmushabaha waa dariifka marfuuc iyo macmuulkeegiina waa lafduhuda ereygaa lafduhu haddaba waa faacil marfuuca calaamatu rafcuhuna waa dama daahira wa nasbu nasbo ayaa u bannaan oo u sugan cala tashbiihi ku shabihid bilmafcuuli bihi mafcuulu bihi lagu shabahayo waa layska nasbini macmuulka mafcuulu bihi nimaa lagu shabihi waa in kaana mucarafan hadduu yahay mid la macrifeeyey sida marartu birajuli nin baan soo maray ninka oo xasanin uu wanaagsan yahay alwajha wejigiisu alwajhadaas eeg waa macrifo mushabahun bilmafcuulu bihi baa haddaba lagu nasbinaya alwajha o amase xasanin uu wanaagsan yahay wajhahu xagga wejiga kolka wajhahudaasi hadda waa macrifo oo damiir baa loo idaafeeyey mushabahun bilmafcuul bihi baa lagu nasbiyey o cala tamyiizi ama tamyiisnimaa lagu nasbin in kaana hadduu yahay nakirata nakiro nakiro hadduu yahayna tamyiisnimaa lagu nasbin naxu marartu waxaan soo maray birajulinin ninka oo xasanin wanaagsan wejan xagga wejiga ereygaa wejanihi waa waa macmuulkii sifada tamyiiznimo toosaana lagu nasbiyey haddaba waa jari nasbo ayuu kaasina islaa haddii la rafcinayo waa faacilnimo haddii la nasbinayona waa laba weji tashbiih bilmafcuul bihi iyo calaa tamyiiz haddii la jarayana waa in mudaafun ilayhi laga dhigo waljaru jar baa bannaan cala alidaafati idaafanimo lagu jero sida marartu birajuli nin baan soo maray ninka oo xasanilweji wejigiisa uu qurux badan yahay alwejidii majruur baa laga dhigay oo waxaa majruur looga dhigay waa mudaafun ilayhi sifadan sifatu lmushabaho macmuulkeega lama ogolo inuu xagga hore maro walaa yataqadamu ma hormari karo macmuulu sifati sifada macmuulkeegu alayha iyada kama hor hormaro hamoodin macmuulu sifo inuu sifada ka hormarayo waa mamnuuc macmuulu sifuu sifada kama hormaro hadda ismiga faacil way kaga duwan tahay taa oo ismiga faacil wuu ka hormari karaa bal laabudda waxaa lagama maarmaana min itisaalihi walaa yataqadamu ma hormaro macmuulu sifati sifadu kay ku camal falaysaa calayhaa sifada kama hormaro bal laabudda waxaa lagama maarmaana min itisaalihi inuu la xidhiidhsado bidamiiri lmawsuufi mawsuufka damiirkiisii imaa lafdan si muuqata inuu la xidhiidho kamaa fii zaydun xasanun wejhu oo kale ow macnan ama si macnawiya inuu la xidhiidho sida marartu birajulin nin baan soo maray ninkoo xasanilwejhi wejigiisa uu qurux badan yahay ashanaa mudaafulileyhi wakiilka ah xasanalweji asha ku jirta ayaa weji hibay ahayd oo mudaafulileyhiga wakiilka ah halkaa waxaan kaga baxnay qaybtii afraad mise waa qaybtii shanaadba qaybtii shanaad ayaan halkaa kaga baxnay oo qaybta aynu leenahay ah asifatu lmushabaha halkaas aynu kaga baxnay qaybta lixaad bal hadda ila eega waa ismu tafdiil ismu tafdiilku waa ashyaa laysbarbar dhigayo oo laka oo la tartansiinayo kale calaa wasni afcal baa lagu keenaa waxaan odhanayaa ana ajmalu minka wejan war anaa wejigaygu kaa qurux badan yahay caliyun akharu minii maalan cali baa iga hanti badan baan odhanaya asaadisu ka lixaad ismu tafdiili waa ismiga ismu tafdiilka ah naxw akram oo kale waa ka karaamo badan afdal oo kale waa ka qiimo badan ismi ismu tafdiil ah isna wuxuu u baahan yahay wixii ficilku u baahnaa walaa yansibu ma nasbinayo waa ismu tafdiilku almafcuula bihi mafcuulu bihi nasbin maayo itifaaqan siday culimadu isku waafaqday lagama yaabo inuu mafcuulun bihi nasbiyo xataa faacilkiisu waa damiire ismi daahiro oo caadiya ma qaato ayaa la yidhaahdaa oo ismi daahira qaadan maayo ilaa mas'alada mas'alat lkuxli la yidhaha mooyaane miyaad maqasheen mas'alo la yidhaha mas'alat lkuxli ismu tafdiilku wuxuu qaataa ismi daahiru faacil ka dhigtaa mas'alada mas'alatu mas'alatulkuxliga la yidhaha waa mas'alo daabidkeega aynu kutubta ku arki doono walaa yarfacu ma rafcinayo aaahiru adaahira ismi daahira walaa yarfacu daahira ismi daahira rafcin maayo ilaa fii mas'alati alkuxli mas'alada mas'alatulkuxliga ala yidhaha mooye waa mas'ale indhakuulka uu ku jiro mas'aladan daabidkeeni sheekhaaba sheegayba wa daabituhaa mas'aladaa daabidkeegu an yakuuna waa inuu yahay fi lkalaami kalaamka dhexdiisa nafyu nafyi baa ku jiraya horta kow hadalka waa inuu nafyi wato wa bacdahu isaga dabadiina ismu jinsin ismu jinsi baa ku jiraya isagana waa inuu ismuljinsi ka dambeeyo nafyiga ismuljinsiga oo mawsuufun lagu tilmaamayo bismi tafdiil ismu tafdiilku waa inuu sifinimo ugu jiro hadalkaaga nactinimo waa inuu ugu jiro kol hadduu ismigaa ismu tafdiilkiihi miyaan sadartamay masalada mas'alatulkuxliga aynu leenahay bal hadda eega waxaynu nidhi an yakuuna fi lkalaami nafyun kalaamka waa inuu nafyi ku jiro waa shardi inuu kalaamka nafyi ku jiro waa hal shardi inuu kalaamka nafyi ku jiro waa ko wa bacdahu ismu jinsin waa inuu ismuljinsi haddana ka dambeeyo shardi weeye inuu ismuljinsi ka dambeeyaana waa shardiga labaad ismuljinsigaasi mawsuufun waa inuu yahay mid lagu tilmaamayo bismi tafdiili ismu tafdiilka ismuljinsiga maxaa lagulagu tilmaamayaa baynu nidhi ismu tafdiil baa lagu tilmaamaya waa shardi saddexaad haddaba ismu tafdiilku wuxuu ugu jiraa hadalkeenna sifanimu ugu jiri doonaa sifanimo ayuu ugu jiri doonaa wa bacdahu waxaa ka sii dambaynaya ismun ismi baa ka dambayn yufadalu lakala fadilayo waa shardiga afraad calaa nafsihi naftiisaa lakala fadilaya shay quroo lakala fadilayo ayaa meesha imanaya biictibaarayni laba ictibaarood ayaa shayga lagu kala fadili laba ictibaarood shay qura oo laba ictibaarood lagu kala fadilayaana waa inuu jiro maalan adiga ayaa kala qurux badnaanaya waxaan heli karaa inaan idhaahdo sheekh maxamed baa sheekh maxamed ka qurux badan haddaba isla sheekh maxamed kanun baa isla isaga ka qurux badan adigun baa kala qurux badnaanaya laakiin waa ictibaarayn waxaan odhanayaa sheekh maxamed markuu fadhiyo ayuu ka qurux badan yahay markuu jiifo yaa hadda qurux badan hadalkayga sheekh maxamed markuu fadhiyu ka qurux badan yahy markuu jiifo haddaan idhaahdo yaa yaa qurux badan yaa qurux badan ii sheega ka badan ya may fadhiga ma aha anuu fadhi iyo taagni baa kala qurux badan ma odhan waxaan idhi sheekh maxamed wuxuu ka wuxuu sheekh maxamed markuu fadhiyuu ka qurux badan yahay markuu taagan yahay maalan sheekh maxamed baa qurux badnaanaya yuu ka qurux badnaanaya sheekh maxamed isla isagunbuu ka qurux badnaanaya lakin waa laba xaaladood xaaladuu fadhiyo iyo xaaladuu jiifo waa laba xaaladood oo kala duwan weeyey haddaba ismi kale oo ismu tafdiilka waxaa ka dambaynaya ismi la kala fadilayo naftiisa laba ictibaarood oo kala duwanna lagu kala fadilayo wa bacdahu dabadii waxa ahaaday ismun ismi yufadalu la fadilayo calaa nafsihi naftiisa laga fadilayo biictibaarayni laba ictibaarood lagu kala fadilayo waa kan tusaalihii eeg shuruudihii eeg haddaba maa ra'aytu maanan arag rajulan nin maanan arag ninka oo axsano uu kaga qurux badan yahay fii caynihi ishiisa uu kaga qurux badan yahay alkuxlu indhakuul minhu indhakuulka fii cayni zaydin isha zayd ku yaala kow waxaynu nidhi hadalka nafyi ha ku jiro mayga iga haysaa horta shardigii nafyiga waa kee nafyigii waa maa ra'aytumaada ku jirta laba waxaynu nidhi hadalka ismuljinsi ha ku jiro awa ismuljinsigii waa rajulan saddex waxaynu nihi ismuljinsigaasi mawsuuf ha noqdo oo ismu tafdiilku sife ha u noqdo aw shardiga saddexaad maa ra'aytu rajulan axsana kaygu axsanu buu qorayaa ma aha axsanu waa axsana maa ra'aytu rajulan axsana weeyi axsanadani waa sifo yuu sifo u yahay axsankani rajulkii waa shardigii saddexaad nafyigii waan haynaa ismuljinsigii waan haynaa ismuljinsigan in lagu tilmaamo ismu tafdiilka ayaa shardi saddexaada waynu haynaa shardiga afraad waxa weye ismu tafdiilkan axsankaa ah waa inuu daba dhaco ismi uu rafcinayo oo la kala fadilayo isaga laba ictibaarood waa alkuxlu indhakuulka alkuxlu ah baa la kala fadilaya waxa weye indhakuulkana qurux badan yuu ka qurux badan yahay minhu isla indhakuulkaunbuu ka qurux badan yahay minhu isla indhakuulka indhakuulka unbaa indhakuulka ka qurux badan laakiin laba meelood markuu ku kala yaalo indhakuulka isha e, e, isha ninkan ku yaala ayaa ka qurux badan indhakuulka isha zayd ku yaalla saasay ka dhigan tahay indhakuulkii baa laba indhood loo eegayaa naxw maa ra'aytu maanan arag rajulan nin maanan arag ninka oo axsana uu ka wanaagsan yahay fii caynihi ishiisa uu kaga wanaagsan yahay alkuxlu indhakuul minhu indhakuul uu ka wanaagsan yahay fii cayni zaydin ku yaalla haddaba eg ismu tafdiilka axsanihi miyuuna faacil qaadanin alkuxlu la yidhaah alkuxlu waa mas'alaة اlkuxli oo mas'aladaasoo qura ayuu ismu tafdiilku faacil muuqdaba qaataa inta kale faacilku faacil muuqda ma aha waa faacilan muuqanin oo mustatira ismu tafdiilku miyuu mafcuulun bihi ku camal falaa baynu nidhi maya kuma camal falo laakiin tamyiizka iyo ka warama darafka iyo jaar iyo majruurka wa yacmalu wuu camal fali ismu naxw ana aniga ayaa agaru badan minka adiga maalan xagga maalka maalan waa tamyiis tamyiiskan yaa nasbiyey maalana ereyga agara wa fi ljaari wlmajruur jaariya majruurka iyo wadarfi darafkana uu ku camal fali naxw zaydun zayd baa afdalu ka fadli badan minka adiga alyowma maanta minka waa jaariya majruur afdalkuu ku tacaluqayaayoo ku camal falaya alyowmana waa daraf afdalka ayaa ku camal falayo ku tacaluqaya asaabicu ka toddobaad waa kii inoogu dambeeyey toddobadii baab ee shaqadan qabanaysay kii u dambeeyey weeye waa toddobadii ba shaqada qabanaysay kii ugu dambeeyey buu sheekhu halkan keenay waa ismulficil baa la yidhaahdaa waxaa laga yaabaa ismu ficilkaasi inuu ismu ficil amar noqdo waxaa laga yaabaa ismuficilkaasi inuu ismu ficil maadi noqdo waxaa laga yaabaa ismu ficilkaasi inuu ismu ficil mudaaric noqdo asaabicuka toddobaad ismulficli waa ismigii ismulficilka ahaa wa huwa isagu halaaatu anwaacin waa saddex nooc saddex nooc buu ismulficilku u qaybsamaa maa huwa mida bimacna alamri amar macnihiisa mid sita oo bimacna alamara wa huwa algaalibu waa ka gaalibka ah ama faraha badan ee xoogan ka sah oo kale weeye aamus oo bimacnaa uskut war aamus ah uskut wa mah oo kale weeye oo bimacnaa inkafif ka hadh ah mah ka hadh wa aamiin oo kale weeye oo bimacnaa istajib ilaahowna aqbal ah wa calayka zaydan oo kale weeye calayka zaydan waa manquul oo bimacnaa ilzamhu ninkaa laazima calayka jaar iyo majruur laga naqliyey oo ismu ficila mar baa laga dhigay waduunaka ah oo bimacnaa khudhu bimacnaa khudhu qaado daraf baa iyadana laga soo naqliyey labada u dambeeya waa manquul calaykadu dushaaday ahaan jirtay laakiin calayka laazim baa mararka qaar loo isticmaalaa duunakadu meel sokadaada abay ahaan jirtay laakiin khud baa loo isticmaalaa waa manquulo ismu ficil amar ba ay noqonayaan kaasi waa ismu ficil amarkii ismu ficil amarka ayaa aada u fara badan baa la yidhaahdaa wamaa huwa huwa isagu bimacna maadi maadi macnihiisa sita kaheyhaata weeye oo bimacnaa bacuda wuu fogaaday ah wa shataano oo kale weeye oo bimacnaa iftaraqa wuu kala tegay ah iyo wamaa mid huwa isagu bimacna lmudaarici mudaaric macnihiisii sita naxu awahu waan yaabanahay waan xanuunsanayaa awahu waan taahayaa oo bimacnaa atawajacu waan xanuunsanayaa ah wa ufin oo bimacnaa atadajaru waan dhibaatoonayaa ah haddaba ismu ficilkani kolba ficilka uu la macnaha yahay shaqada uu qabanayo ayuu qabanaya ficilkay isku macnaha yihiin hadduu marfuuc u baahan yahay marfuuc buu qaadan haduu marfuuc iyo mansuub u baahan yahayna marfuuc iyo mansuub wayacmalu wuu camal fali ismulficli ismulficilkii camalalficli ficilka camalkiisa oo kale alladii ficilka oo huwa isagu bimacnaahu macnihiisa ah ficilka uu la macnaha yahay shaqadiisunbuu qaban ismulficilka ma la idaafeeyaa oo ma banaan tahay in la idaafeeyaa talow walaa yudaafu lama idaafeeyo ismulficilka waa tallaabada koobaad walaa yudaafu lama idaafeeyo ismulficilka ko walaa yataqadamu kamana hormaro macmuuluhu macmuulkiisu calayhi ismulficilka macmuulkiisuna kama hormari karo waa laba wamaa nuwina minhu kala tanwiiniyey ee ismulficil ah fa huwa nakiratu nakira loo yaqaanaa ka tanwiinta sitaana waa nakire ee la soco haddii sahin la yidhaah waa aamus oo nakiro wax kaste ka aamus wamaa lam yunawan kaan la tanwiininin fa huwa isagu macrifatu macrifo ayuu noqonayaa ka tanwiinti ihina waa macrifo ayaa la yidhaahdaa in sha allahu tacaala cashirkeennii maanta halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam su-aalaheennii ma jiraan maanta oo cashirkaa inagu badnaa maadaamu cashirku badan yahay su-aalihii way inoo hakadeen waxaa se u dhiibayaa guddoomiyaha ardayda ayaa yidhi in yar ardayda aanu isa sugno hawl baanu leenahay